بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo gaarnay suuratu الnaasicaat suuraddii labaad ee juz cama suuraddu waa suura makiya ah oo ka mida suuradihii ku soo degay nabiga sala اllahu alيyh alih wasalam xilligii uu maka joogay inay maka ku soo degtayna waa masale ijmaaca say culimmada qur-aanka iyo tafsiirku soo guuriyaan waxaa ka mid ah ibnuاljawsi fii zaadi اlmasiir ibnu catiya fi lmuxarari اlwajiiz shawkaani fatxu lqadiirkiisa cayni cumdat lqaarigiisa iyo kayrkood waxay soo guurinayaan suuraddani inay makiyo tahay waa ijmaac laba iskuma diidana culimmada suuraddan aayadaheedu calaa qiraa'ati xafsin can caasim iyo qaybo culimmada quraadoo lamidihii waa afartan iyo lix aayadood quraada tiradooda qaar ka mid ah afartan iyo shan aayadood weeye wax ma maqna laakiin halka aayadda laga dhigayo halkan aayad joogsiga ma tahay mise labadan hal aayad bay isku yihiin weeye waxaa lagu kala aragti duwan yahay inta ugu badan afartan iyo lix bay ka dhigeen waana sidaada musxafkaan haysanna hadda uu u tirinayo wey quraada xisaabiyey shan iyo afartanka aayadood iyaga laftooda laba qaybood aayadee baa labadeen la isku daray aayadood laba qaybood bay labadoodu noqdeen qolo waxay yidhaahdeen mataacan lakum waliancaamikum aayad gaara maaha aayadda ka horraysee la socotaa mataacan lakum waliancaamikum ma aayad gaar u taaganbaa mise ta ka horraysay ka mid tahay oo isku aayad yihiin qorada qaarkood mataacan lakum waliancaamikum aayad gaara kama dhigin ta ka horraysa raaciyeen qayb ka midana waxay yidhaahdeen maya iyadu waa aayad gaar u taagane fa man taqaa wa aahara alxayaata addunyaa aayad gaar u taagan maaha ee aayadda ka dambaysa ay isku hal aayad yihiin waxaa ugu yar tiri ahaana waa shan iyo afartan aayadood sida loo tiriye waxa ugu badanna sida loo tiriye afartan iyo lix aayadood weeye waxa meesha yaallo keliya halkan ma laba aayadood baa mise waa isku hal aayad intaa keliya weeye ee wax maqan iyo wax joogoo laysku hayaay ma jiraan suuraddu wax fadli oo gaar ah oo ay leedahay oo sugan ma jiro marka laga soo tago qur-aanka inay ka mid tahay fadliga badan inay ka mid tahay subacan suurada gaabgaabta ee inagu khamiista ha niraano ee suuratu qaaf ka soo bilowda ee mufasal la yidhaahdo intaa wax ka badan oo fadli oo gaaro ay leedahay ama loo akhristaayi ma jiro laba xadiidoo beenaa jira oo lagu daray fadaa'isheeda mid cadiy ibni abi aalib baa laga wariyey midna ubay ibni kacab baa laga soo sheegay labadubana waxba kama jiro xadiidka ubay ibni kacab wuxuu leeyahay qofkii suuradda akhriyaay qubuurta iyo qiyaamada way kaga fillaanaysaa shiddadooda iyo imtixaankooda ilaa uu jannada ka galo marka qabriga ciqaabkiisa iyo qiyaamada ciqaabkeedaa si gaara looga akhristaa suuraddan been weeye in loo tiiriyana wax jira maaha xadiidka cali laga warinayana waxaa ku jira qofkii suuraddan aqriyaayey malaa'igtaa intuu nool yahay oo dhan ilaahay dembi dhaaf u weydiinaysa aayad kastoo uu akhriyeyna ummaddii nabi muuse rumaysay ajirkoodoo kale uu yeelanayaa si ahlul kitaabkii ajreynka la siinayay buu noqonayaayo in allaale intii nabi muuse rumaysay oo dhan ajirkoodoo kalena aayad kasta waa looga qori malaa'ig baana inta uu nool yahay dembi dhaaf ilaahay u weydiin isagana been weeye wax jira maaha laakiin kutubta fadaa'ilu qur-aan ka hadashaay iyo meelahan hadda e, needka iyo meelaha lamidkaa ah, tif bay ka tahayoo way ka buuxdaa qayb ka mida usuusheeduna marwiyaadkii abu cabdilaahi abujacfar ee shiicada waaye suuraddu magaceedu waa annaasicaat ama wannaasicaat oo xarafka kelmadda ugu horraysa ah laba magacoo kaleetana aimada tafsiirka iyo culuumulqur'aan wax ka qoray qaarkood laba magacoo xarfay iyo kelimado ku jira ahna waa u yaqaanaan suuratu taamma waa la yidhaahdaa faidaa idaa jaa'at ataamatu alkubraa iyadoo laga qaadanayo suuratu saahirana waa la yidhaah fa innamaa hiya sajratun waaxida fa idaa hum bisaahira halkaa laga qaadanayo laakiin magaceeda ugu caamsan ee caansan ee loo yaqaano suuratu nnaasicaad ama wannaasicaad weeye kutubta sawirkiisay ereygaa wuu ku daris iyo ka goynta ugu kala duwan yihiinba suuraddu waxay ka hadlaysaa suwarka makiga waxay ka hadlayeen gaar ahaan waxay ka hadlaysaa labadii arrimood ilaahay iyo rumayntiisa iyo tusaalayaal dadkii ilaahay iyo rumayntiisa iyo jiritaankiisa diiday oo tusaale laga soo qaadanayo qisada muuse iyo fircawn oo meeshii qiso ahaan laga sheekeeyey qur-aanka halkan ugu dambaysay ah saynu arki doonaa hal ataaka xadiidu muusa id naadaahu rabbuhu bilwaadi almuqadasi tuwaan ugu tegi doonno haddii alla yidhaahdo iyo bacigii iyo qiyaamadii iyo dadka diidanaya waxay ku doodaan ilaahay awooddiisii iyo cilmigiisii iyo qudradiisa kownkan abuurka uu abuuray sida uu u muujinayo oo astaan iyo caddayn iyo tilmaan u noqon karta inaan la isku dheerarin ama itaalkaadi iyo awooddooda awooddaada aadama ahaan aan lagu qiimayn oo intii suuratu camo ay ka hadashay si gaara suuraddani qisada fircawniya markay marayso waxay dheeraan doontaa inay ilxaadka jiritaanka ilaahay la inkiro wax ka tilmaami doonto markii qiyaamadii ay ka sheekaynaysana xaaladda malag sakaraadka iyo dhimashada iyo nafta qaaditaankeeda inay ka sheekaysay la dheeraan doontaa oo suuradda bilowgeeda ah intaa kadib ilah subxana wataala suuraddii wuxuu ku bilaabay inuu ku dhaarto dhowr arrimood waannaasicaati qarqan waannaashitaati nashtan waالsaabixaati sabxan faالsaabiqaati sabqan faalmudabbiraati amran shan arrimood buu ku dhaartay oo wada sifaad iyo tilmaamo ah si gaara qur-aanku uma magacaabin aayaddanna shantan lagu dhaaranaya tilmaamo ma ahane waxaan la tilmaamaya cidda ay yihiin iyo waxa uu yahay lama sheegin kadib culimmadu qayb tidhi sidaa duuduubka gudah lagu daayo oo wax gaaraa loo jeeda ayaan la dhihin sida shaykhuulmufasiriin abu jacfar ibnu jariir tabarina waa jiraan qolo tiri qur-aanku waxyaabahan ay suuraddu ka hadashay tilmaamahan leh waxa ugu badanee aayadaha qur-aanka iyo sunnadu ay tilmaameen lana xidhiirta munaasabaadkan qiyaamada iyo aakhariya rumaynteeda ah aynu ku fasirno oo aayado ado kaleoo badanoo tilmaamaya qur-aanku wuu isfaahfaahiyaaye wixii duuduwan meel baa lagu furfuraaye aayadaha kale aanu noqonno oo markaa jamhuurtoodu ay u bateen tilmaamahan soo socdaaye in looga jeeda malaa'igta oo addoommada ilaahay uu karaameeyey amarkiisana aan diidin ah una diyaarsan oo ku mashquulsan mar walba tasbiixdiisa iyo cibaadadiisa waannaasicaati iyo wannaashitaati laba eray oo innaga inoogu isugu mid a ah weeye markii hal laga eego luqadda carabigu eraygu marna keligii buu macno yeeshaa marna hadalka uu ku jiruu macno ku yeeshaa sida saxdiihi hadalka uu ku jiro inuu macnaha uu ku leeyahay hadba meesha la joogo la mariyaa saxan ereyga nasaca siyaabo badan buu qur-aanka ugu yimid dabayshii reecaad lagu halaagay waxaa lagu tilmaamay tansicu nnaasa kaannahum acjaazu nakhlin munqacir dadkay salka ka fujinaysaa wey waxaa qofka dilay geed soo dumays dabadiina la ekeeyey ree cadow waaweynaayey waa wax xoog ugu dhacay oo u gadiyey soomaa nasciga saas darteed guud ahaan waxaa la yidhahdaa wax la jiiday oo xoog lagu jiiday baa la yidhaahdaa markii wadaanta ceelka lagu rido ee biyaha ay ka buuxsanto xoog baa lagu soo saaraa xoogga loo dhufanayo nasci baa la yidhaahdaa tanna waxaa loo jeedaa waannaasicaati waalmalaa'ikati baan ku dhaartay annaasicaati xoogga u siibaysay harqan si qasab ana ugu siibaysay ama harqan xoog dhamay si dhammaystiran xoog aan waxba la reebin waxbaa qasab lagu soo saarayaa waxbaa qasab la soo jiidayaa meeluu ku dhex jiro laga soo saarayaa xoog wixii uu ku dhex jiray ma soo raacayo isaga keliyaa la siibayaa saa darteed nasaca markaan idhaahnaayi wax wax ku dhex jiroo laga siibayo waay ka kalena inuusan soo raacin la rabo isagana xoog loo dafayo walmalaa'ikati baan ku dhaartay annaasicaati xoog u soo saaraysa nafta aadamaha marka laga saarayee mowdkii iyo waktigiisa la joogo qarqan qasab iyo xoog ku soo saaraysa wannaashitaati waalmalaa'ikati baan ku dhaartay annaashiaati soo saaraysay waa isla soo saaristii fudayd ku soo saaraysay nashtan fudayd iyo siibid fudud soo saaraysay markaa xarig meel ka soo saarayso midna xoog baad kaga soo saartaa midna si fudud oo sibibiquu kaga soo baxa haddii xidid meel laga siibayana qaybna waxaa loo baahdaa xoog qaybna tartiib baa looga saaraa hadba xididkan iyo waayarkan la saarayaay ma meeluu haystaayoo xoog in lagaga saaro u baahan yahay mise meella kuma dhegane ee si tartiibahun in loo soo siibuu u baahan yahay mar dun baa la siibaa mar tin baa la siibaa mar xarig iyo waayar fudud baa la siibaa midna mar xoog u baahan baa la siibaa wax la soo saarayo oo diidanna xoog baa lagu soo saaraa wax la soo saarayo isagooba doonaya oo ku soo raacaya oo fududna aayar baa la soo saaraa waxaa laga hadlayaa waa malakulmowd iyo taakakaaliyayaashiisii waay oo malakulmowdku mid keliya ma ahane kaaliyayaal buu leeyahay oo ilaahay baaba yidhi tawafathu rusulunaa marka la yidhi qul yatawafaakum malakulmowti malakulmowt baa idin oofsanaya mid keliya ma ahane acwaam buu leeyahay tawafathu rusulunaa baa caddaysay kuwii badnaayeennu u soo dirnay ismadii daroo malakulmowtina cumuum iska dhaho waa nakira lagu idaafeeyey macrifo loo idaafeeyey siyaqulcumuum bay culimmada luqadiiyo usuulku u yaqaanaan saa darteed malaa'igtii marna naftu markay dhimanaysa nabigaa fasiray sala allahu calayh waalih wasalam siday arrintani ku dhacayso qur-aankuna siyaabo kala duwan buu u tilmaamay qofku markuu geeriyoonaya xadiidkii bara bni caasib ee adduunyana uu ka daba dhammaado aakharana uu u jeedsado hadal uu ka quusto il wax ka fiiris maahane af iyo erey uu celiyo ay dhammaato malaa'ig baa u imanaysa hadduu ahlunaar yahayna malaa'ig madmadow suudul wujuuhi wejigoodu madow yahay baa iman doonta wainalka cabdalkaafira idaa kaana fi inqiطaacin min addunya wa iqbaali min alaakhirati waay qof aan hadli karin waxba warrami karin inuu warceliyo ka dhammaatay malaa'ig baa u imanaysa khilaadun shidaadun ad adag oo naxariis laawayow ah suudulwujuuhi wejigoodu madow yahay macahum ulmusuuxu min annaari waxay isaga ku xirxiri lahaayeen ay ku jiidi lahaayeen oo naarta ay ka keeneenna wata baa soo hor fadhiisanaya malakulmowdkiina soo bax baa la leeyahay adeer soo bax oo qur-aankaa sheegayoo ilaahay baa qur-aanka ku yidhi walow taraa id الظaalimuuna fii khamaraati اlmowti wاlmalaa'ikatu baasiطuu aydiihim akhrijuu anfusakum alyowma tujsawna cadaaba alhuni haddaad arki lahayd gaaladu markay sakaraadkii geeridu hayo malaa'igtuna ay gacmaha u soo fidisoo soo bax laleeyahay naftii soo soco maxaa loogu darayaa maanta cadaabku dulleeyo lagu marinayaa soo bax si lagu cadaabo inay gadaal jidka ugu cararta wey xadiidkuna wuxuu leeyahay malaa'igtu waxay ku dhahaysaa yaa ayatuha nafsu alkhabiia naf yahay xun ta ee dembaabtay ukhruji u soo bax ilaa sakhaطin min allaahi wagadab caro ilaahay usoo soo bax bay leeyihin de naf soo bax la yidhi cadaab baa lagu wadaa loona soo fidiyo la yidhi soo bax soo bax ilaahayna waa kuu caraysan yahay la yidhi inay cararto qasab lagu soo jiidaayey waannaasicaati karqan waay kuwa wuxuu ku soo jiidaya karqan si qasab ah ku soo saaraya jirkay ku cararaysaa inay baxsatay isku dayaysaa markaasaa weliba garac loogu darayaa walow tara id yatawafa aladiina kafaruu almalaa'ikatu yadribuuna wujuuhahum wa adbaarahum wejiga qadaadka waa laga garaacaya aduu ma aragtide meesha markay ku cararto wejigaa laga garaacay oo qadaadkaa laga garaacay oo soo bax baa la dhihi oo waa loo dayrin oo cadaab baa ku sugaya oo hadalladaa kulul baa lagu dhihi naftu way carari qasab baa lagu soo jiidi xaaladdaa xaaladda laga hadlayaee koowaad weeyoo wannaasicaati malaa'igtii xoogga ku soo saaraysay harqan si qasab oo xoog dhammaystirana naf carartay oo baxsada oo jirkii ku gabanaysa oo ku dhegdhegaysa oo isku dhajinaysa xoogna lagu soo saarayo malaa'igtii cadaabkana hor fadhidaaye waa wax la garan karo in xoog lagu soo saaro taasaa laga hadlayaa ilaahay kuwaa inagama dhigo wannaashiaati kuwii sida fudud u soo saarayey u soo siibayey nashtan fudayd soo siibid fudud u soo saarayey taasna waa tii muuminka ahayd markii halkaa lagu soo xaadiro malaa'igtii baa iman biidul wujuuhi wejigoodu uu cadcad yahay baa iman buu yihi nabigu sal ly slam kuwa wejigoodu cadcad yahay kaanna wujuuhahum shams sida qoraxda wejigoodu u nuurayaayou ifayaa kafanun min akfaani اljanna kafankii jannadana way wadaan marihii jannada oo qofkii lagu kanfana way wadaan xanuudkii la marinayey iyo jannada laga keenayna waa wadaan ilaa ay u fadhiistaan malakulmowdkiina soo hormaro markaasaa waxay leeyihiin yaa ayatuha nafsu lmuطma'inna riwaaya nafsan xasishayay ukhrujii soo bax ilaa makfirati min allaahi waridwaanin dembi dhaaf iyo raalli ahaansha ilaahay u soo bax soo bax fii suurati alfajrina waxaan ugu tegi doonnaa yaa ayatuha nafsu lmutma'inna irjicii ilaa rabbiki raadiyatan mardiya waa loo bishaareeyey kafankii jannaday aragtaa malaa'igtii naxariistay aragtaa jannadaa looga yimid iyadaaba rabtaba inay baxda markaas iyabaaba rabta inay baxdoo halhaleelo u soo baxaysaba middaasoo kale lama qasbayo xoogna uma baahnaba iyadaa socota bishaaradaa wey fii suurati fusilatii lagu sheegayey ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tatanazalu calayhim اlmalaa'ikatu anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun naxnu أwliyaa'ukum fi اlxayaaةi اddunya wa fi اlaakhira walakum fiiha ma tashtahi anfusukum walakum fiiha ma taddacuun nusla min hafuuri raxiim intaasaa loo akhriyayaa waxaad ka soo tagteenna ha ka welwelin wax soo socdana ha ka cabsanin halkaa markay gaarto iyadaa rabta inay baxdo saa darteed xadiidkii baraariwaaya abu hureyre wuxuu ku bilowday ku tilmaamay halkaa markay martaay iyadaa si tartiiba u bixi sidii weel biyo ku jiraanoo saan loo foorriyey biyuhu iyagu usoo daataan marka taa ma u baahan tahay in la qasbo iyadaaba soo socotaba wanaashiaati kuwii sida fudud u soo nashtan fudayd si fududoo iyadu rabto iyaduba soo cararayso baa loo gacanta loo taagiyoo horay loo soo qaban markuu malakulmowdku saa u soo qaada labada nafoodba kuna malaa'igtii cadaabkaa kala wareegi kuna malaa'igtii naxariistiiyo jannadaa kala wareegi qof jannadiiba looga yimid kafanna looga wado bishaaraysana la yidhi ilaahay oo raalli kaa oo kugtay bidhaafayn u soo bax la yidhi waxa isugu naabtaba mala saa darteed baa nabig alslam yidhi qof ahluljanna oo dhintay oo jeclaysanaya inuu adduun ku soo noqdo ma jira ila shahiid inta kale dhibkeediiba ka tagiyo meel ka roon buu helayba markaaba meesha loo sii wada saa darteed baa layna yidhi marka qabriga loo sii wada midna beledku dhacdayda xaggeed u wadaan buu dhihi midna weli dedejiyay dedejiyuu leeyahay meeshan maxaad igu haysaan idhaqsada iyo dhaqsadaba weeye kan nafta iqaadayba leeda idhaqsada iyo dhaqsada taasaa wanaashiaati nashtan looga jeedaa kuwa allah inugu daro taa weeye ta lagu dhaaranayo ila leeyahay wanaasicaati harqan wanaashiaati nashtan wasaabixaati malaa'igta aflaagta iyo hawada dabbaalanaysaan ku dhaartay sabxan dabbaalansho fasaabiqaati u hormarayso u badinaysa sabqan hormar iyo badin malaa'igtu min asamaa'i ila alardi iyo min samaa'in ilaa samaa'in bay u kala gooshaan waxaaba kuu filanba xadiidkii nabiga alai slam uu lahaa yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatun billeyli wa malaa'ikatun binnahaari malaa'igta saldhigooda aasaasigiihi waa beyt almacmuur walbeyt almacmuuri la yidhi ee samaa dunyaa kacbada booskii innaga inoogu jirto iyagoo ugu jirtee maalin waliba toddobaatan kun oo malag baa dawaafa oon ifka dunidu intay jirta dib ugu soo laabanin waayo jaanis ay ugu soo laabtaan ma jiro way buuxdaa malaa'igtii sidaa ahayd waa la soo diraa hawada iyo samadaa alfa sanatin iyo khamsa miata sanatin lasii socdo khamsa miatin lasoo socdo hawadaa furan ee dabaylaheeda iyo daruuraheeda iyo khalqigeedaa kale abuurana adadamuhu marba baa aragnay leeyihiin marba mid baan u dhowaanay ay leeyihiin marba baan cagaha yar saarna ay leeyihiin ay isbuunbuuninayaan bay iyagu muddo kooban ku kala gooshayaan marka sibaaxada waxaa loo jeedaa hawadaas daruuraheedaas aflaagtaa kala guuraysaay bay iyagu saa u duulayaan malaa'igtaa saa u duulaysa hawada ay socdaanna hawl bay ka hayaan waa inoo ban doontaa falmudabiraatiye midbaa hawadaa kaba shaqaynayo daruuraha iyo samadaas roobkaa gugaciiyo hilaaciisa iyo unkadkiisa kala maamulaya oo kala maaraynaya midbaa amarka ilaahi iyo waxyiga intaa ula kala gooshaya midbaa acmaashii qoraya oo qaadaya oo alla u geynaya malaa'igtaa fa saa u dabaalanaysae kala gooshaysa sabxan dabaalasho iyo fa kuwaa u kala hormaraya u kala tartamaya sabqan kala hormar cibaadaadka iyagaa mar walba u horeeya amarkii ilaahay ee sameeya la yidhi bay u kala degdegaan nin walba shaqadii loo diray dee wixii qaba la yidhi bay sida ugu degdeg badan u qabtaan baan ku dhaartaye falmudabbiraati kuwii maamulayay amran arrinka kownkan iyo adduunkan maamulkiisa kuwii kala waday baan ku dhaartay oo ilaahay midba hawl uga xil saaray midba shaqo uga dhiibay xil sanadeedna ugu qaybiyey sanad baa hawsha loo dhiibaa mar walbana ilaahay way kula laabtaan laakiin howlsannadeed baa loogu dhiibaa fiiha yufraqu kullu amrin xakiim amran min cindina leylatulqadriga shaqada sanadka loo qaybiya mid waxaa loo xilsaaro waa waxyiguu xambaaraa nasala bihi ruuxu lamiinu calaa qalbika litakuuna min almundiriina jibriil waay mid malakuljibaali weeye mid malakulmowti weeyeoo naftaa iyo arwaaxdu qabtaa midna uuba ku afuufaa mid waa loo soo diraayoo nafta iyo aadamahan naftan jidhkanu suureeyaa waa loo soo xilsaaraa mid aadamaha camalkooduu qoraayoo raqiib iyo catiid baa ku dul saaran mid malaa'ig sayaaxiin oo meelaha khayrka isugu yimaado inna lilaahi malaa'ikatan sayaaxiina way wareegaya khayrkaa wareegayaoo majaalista imanaya oo kuwa acmaashooda iyagana gaar u qoraya kuwa aadamahan xifdigooda loogu talagalayo inta aad socoto inta aad horooddo waxaan loogu talagelin ishaadiiyo dhegtaadiiyo sankaagu ma galo bal adigu u fiirsoo lahum mucaqibaatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yaxfaduunahu min amri illaahi baa jooga shaqadiisu camalna ma qoro nafna ma afuufo mana qaado adigaasuu kaa waardiyeeyaa waxaan la qadarin saas darteed intaad nooshahay halkaa iska seex adugu daqsidha geli maaya sida badan sanka quraanjo geli mayso bal naftu ha kaa baxdoo labaatan daqiiqa geedka hooskiisa sii ol quraanjadiioo sanka kuway afku dareertay baad arka marka hore waa laga celinayay haddana waa lagu fasaxay malaa'igta acmaasha kuwaa roobka u xil saaran kuwaa dabaylaha u xil saaran kuwaa buunka qiyaamada u xil saaran kuwaa maalik la yidhaahdaayoo maalikul yaqdi calaynaa naarta u xil saaran midbaa ridwaan la yidhaahdaayoo jannada u xil saaran kuwa qabriga su-aashiisa u xil saaran oo munkar iyo nakiir riwaayadka qaarkood ku magacaabeen magacyada la garto iyo acmaalaan garaniyo inaynaan garanba kownkan ilaahay malaa'ig maamushuu u sameeyey acmaalu u kala xilsaaray kulana xisaabtamaa isagaana ka xog ogaalsan waxay samaynayaan saa darteed falmudabiraati baan ku dhaartay malaa'igtii maamulayay amrin arrinka maamulayay intaa maxaa loogu dhaartay waa la soo saarayaa wey qiyaamaa la idin keenayaa wixii lagu dhaaranaya waa la xadfay si loo weynayood u daydaydo laakiin astaanta aayadda ka dambaysa baa astaan iyo muuqaal u ah oo iyadaad ka kala garanaysaa yowma maalin baa laydin soo saari tarjufu ay gilgilan doonto arraajifatu midii gilgilanaysa wa tatbacuhaa ay raaci doonto ay ka daba iman doonto arraadifatu tii fangalaysayee ka daba imanaysayee daba socotay radiifka waxaa la yidhaahdaa asal ahaan carabtu gaadiidka aad horay ka saaran tahay qofka gadaal kaaga saaran baa la yidhaahdaa ama nafley ha noqdo ama midka hadda aan isticmaallee aan nafta lahayn ha noqdee biraha laga sameeyey waa laba isdaba socota oon wax badan u dhaxaynin waa labadii nafqo ee labadii afuufahayd waay midda horaa waxaa la tilmaamay suurka marka la afuufo aayaddani waxay ku dartay in dunidu gilgilan doonto dhulku gariiri doono kadibna la burburin doono buuraha gariiri doona kadibna waa la burburin doonaa godadkii iyo togaggii markuu gariiro way wada sinmi doonaan labadan la sheegaya labadan raajifada iyo raadifadu waxay la mid yihiin aayaddii ilaahay ku yidhi wanufika fi suuri fasaciqa man fi الsamaawaati waman fi اlardi ila man shaء allah ثuma nufika fiihi أkhraa faidaa hum qiyaamu yanduruun suuratu naba baynu kaga soo hadalnay markaynu soo maraynay inay markii la afuufaba dadku imanayaan saas darteed afartan inay u dhaxayso riwaayadka qaarkoodna afartan sana ku fasireen sida xadiidkii anas oy culammadu qaar waa xasan yidhaahdeen baynu halkaa ku soo marnay nabigu aayaddan dadka waa ku wacdin jiray kamaa fii sunani tirmidiyi wa hayrihi culammada naasir iyana waa saxiixa yidhaahdeen wuxuu dhihi jiray yaa ayuha annaasu udkuru llaaha udkuru llaaha jaaءat araajifa tatbacuha araajifa waxaad timid oo kaabiga inoo soo gashay arraajifatu tii hore gilgilanaysay kharaabu dunyaana uu ka dhalanay adduunka kharaabkiisu midda hore uu ka dhashaa ta dambana waa la isku soo nooleeyaa marka kharaabkii adduunyadu taa hore uu ka dhalanayey iyo tii dambe soo nooleynayee la xisaabtamayeyba kaabigay soo galeen walilaahi ilaahay xuso ilaahay ha loo toobadkeeno zaad iyo khayraad aakhare ha la geysto saasuu dhihi jira nabigeenu sal ly salam kama fii sunani tirmidiyi wa musnad alimaami axmed min xadiidi ubay bni kacbin radi allahu canhu wa markay arrintaasi dhacdo maxaa dhalanaya qiyaamada iyo say u dhacaysaay suuratu naba baan kaga soo hadallaye intaa ka badan ku dheeraan mayno quluubun quluubta qaarkeed yowmaidin maalintaas waajifatun way cabsanaysaa absaaruha indhaheeduna khaashicatun way dullaysan yihiin markay qiyaamadu timaaddo raadifaduna ka daba timaadee la isa soo saaro dadkana dunida la keeno wixii la inkirsanaa iyo wixii la diidayey iyo wixii baaniya sheekabaraley la moodayey bannaanka ay timidee la is arkay cabsi badan iyo naxdin fara badan iyo dulli fara badan yaa dadka qaar ka muuqda quluubun quluub ay quluubta qaarkeed yowma idin maalintaas waajifatun way cabsanaysaa absaaruhaa indheheeduna khaashicatun way dullaysantaha fii suurati alqamar waa kii la yidhi fatawalla canhum yowma yadcu daaci ilaa shayin nukur khushacan absaaruhum indhahoodoo dullaysan yakhrujuuna min alajdaadi qubuurtay ka soo baxayaan kaannahum jaraadun muntashir waxaa inoo iman soo marta waxaa horay suuratu اlqiyaama lagu sheegay wujuuhu yowmaidin baasira tadunnu an yufcala biha faaqira wujuuhda qaarkeedna way naxsan tahay oo dullaysan tahay waxay filaysaa musiibo weyn in lagu samaynayo dee naar bayba aragtaa bannaanka la keenay saynu arki doonno suuratu cabasna waxay noogu iman doontaa wujuuhu yowmaidin calayhaa habara tarhaquhaa qatara dubawejiyada qaarkoodna boodh baa saaran madowna waa saaran yahay murugadii iyo dulligii iyo cabsidii bay la madoobaadeen waa tii suurata alicimraan lagu sheegay yowma tabyadu wujuuhun wa wujuuh wujuuh baa madoobaanaysa waa kuwee suuratu cabas waxaa lagu yidhi ulaa'ika hum ulkafaratu alfajara gaaladii dembiyada waaweyn galay waa suuratu cimraanna waxaa lagu yidhi faama aladiina aswadat wujuuhuhum kuwa wejigoodu madoobaaday waxaa lagu dhihi akafartum bacda iimaanikum faduuquu lcadaaba bima kuntum takfuruun cadaabka dhadhamiya gaalnimadii darteed baa laydin cadaabayaa halkanna waxaa la yidhi waxay kuwa saacay ku dhacaysa rumaysnaayeen baa laynoo sheegayaa halkaa waxaad ka garatay dadku ma wada naxsana wujuuhu yowmaidin naadiratun ilaa rabbihaa naadira fii suurati alqiyaama wejiyaa iftiimaya wa wujuuhu yowmaidin baasira inna way faraxsan tahay qaar mustabshiratu daaxikatun mustabshira waay aad bay u faraxsan tahay way qoslaysaa waayo waxay soo shaqaysteen bay arkaan abaalkoodii jannada maanta inay helayaan sida markii la geeriyoonayey mid isagoo faraxsan ay u baxday midna qasab xoogga loogu saaray bay qiyaamadana midna farxad ula iman midna murugo iyo dulli ula iman saa darteed yaquuluuna waxay yidhaahdaan kuwa saa ay ku dhici doonto aynaa annagu lamarduuduuna ma nala soo celinayaa filxaafirati gadaal maa nala soo celinaya ama qubuur miyaa nalaga soo celinayaa aydaa kunnaa haddaan noqonno cidaaman lafo nakhiratan duugoobayoo burburay miyaa nala soo celinayaa qaaluu waxay yidhaahdeen tilka soo celintaas idan hadday sidaa u dhacdo karatun soo celin weeye iyo soo laabasho khaasiratun lagu khasaaray dheh soo noqosho lagu khasaaro lagu baaba'ay weeye waa jeesjees iyo ciyaar ciyaar waay jeesjees iyo ciyaar ciyaar weeye waxay ka tahay ee waa lagu khasaaray ma ahane inta waa lagu khasaaray la yidhahda ku qosol waay qiyaamaday beeniyeen erayo badan bay dhihi jireen munaasabadaha kala duwan in lagu khasaarayna dhabkama ahayne qaarkood inay liibaanayaan bay rumaysnaayeen laakiin munaasabadaha qaarkood markay jeesjeesayaan waxay dhihi jireen taa hadday dhacdo waa lagu khasaaray laakiin qur-aanku wuxuu ilaahay noogu sheegay hadallo kaloo ay dhihi jireen waxaa ka mida ah, waxay dhihi jireen fii suurati اlkahfi waxaa loogu sheegay ninkii beerta badnaa ma adunnu an tabiida haadihi abadan wamaa adunnu saacata qaa'ima walain rudidtu ilaa rabbii laajidanna khayra minhaa munqalaban u malayn maayo qiyaamo inay dhici doonto aniga horta beertan iyo maalkan in laga faqrinayo oo dhammaanaya ilama aha inay qiyaamo dhicina uba malayn maayo haddiiba ay dhacda ka soo qaad oo soo noqdo ilaahay inuu jecel yahay baawaad garanoo adduunkuu dadka iga feecinaysiiyey oo i dharjiyey aakharana wax ka fiican un baabalaysiinba khayra minha munqalaban waxaa la mid a suuratu fusilat walain rujictu ilaa rabbii ina lii cindahu lalxusna iyadana wanaagun baan leh iska dheh mar kale ilaahi wuu tilmaamo wuxuu yidhi afara'ayta aladii kafara biaayaatina wa qaala maalan wa xoolihii carruur baan yeelanayaa fi saxiixayn waxaa ku sugan qisada inay ku soo degta aayadda suuratu maryamah in alcaas ibni waa'il la dhihi jiray oo raggii madaxdii qoreysheed ee gaalnimada ku dhintay ahaa nin dhib badanna ahaa oo nin muslim oo miskiina xoole ka qabay oo xoolihii uu soo doontoo yidhi isii oo yidhi ku siin maayo ilaa aad maxamed ku gaalowdood ku kufrido oo uu yidhi haddaad isiin weydo ku kufrin maaye aakharaad igu siin doontaa oo <laughs> wuxuu yidhi sa hadday tahay kolaba xoole iyo maal baan yeelan doonaae markaasaan ku siin doonaa intugu qosloo kaxkax ka siiyey wuxuuhi akharaan ku siin doona markaa xoolaha badan yeesho aad sheegaysa ma jir hadduu jiro saan adduunka kaaga xoola badnahay waan kaaga xoola badnaan doonaae hadhow baan ku siin doonaa afarayta aladii kafara biaayaatina wa qaala lauutayanna maalan wa aayaadka yagka intuu ku kufriyee beeniyey haddana yidhi xooliyo carruur baa akhra laysiin doonaa ka warran baa layidhi aalaca alghayba ma haybku soo socduu og am itakhada cinda araxmaani cahda isla ballani u taallaayoo loo fulin doonaa ilaahay ballanta ma jebiye saasna way yidhaahdeen tanna waa yidhaahdeen wujuuda maalintaa sidaa u dhibaataysanee lahayd mana la soo saari karaa waa xujada maalinkii ilaa maanta taagan anoo dhintay oo qabri galay oo ciid noqday ama la ii gubay oo lafihii baabba'een ma anigii la ii celin oo la ysoo noolayn oo ciidda layga soo mari oo meelaan kale aadeen la og yaa aqoontaa iyo cilmigaas iyo awooddaa wax leh ma jirta ma dhici kartee beenta nala dhaafa in badan baa qur-aanka lagu soo celceliyey waxay yidhahdeen ayacidukum annakum idaa midtum wa turaaban wa cidaaman inakum lamukhrajuun hayhaata hayhaata limaa tuucaduun suurat almu'minuun waxaa wuxuu idiin ballanqaadayaa oo idiin sheegayaa intaad dhimataan ood ciid noqotaan lafihiinna iyo lafa noqotaan baa haddana laydin soo bixin arrintaasi aad bay u fogtahay wax laydin ballanqaaday wax dhici kara oo caqli geli kara oo la qaadan karo oo la aqbali karo oo la yeeli kara maaha qaaluu aidaa kunaa cidaaman warufaatan ainaa lamabcuuuun ainaa qaarkood lamadiinuun ainaa lamukkrajuun siyaabo badan bay erayo u yidhaahdeen halku dhigga maanta yaallaaye say ku dhici kartaa inna la soo saaro kuwii hore waxay ku dareen haddana maanta la yidhaahdaa waxaan waa iska sheeko weligeed nabi hebel baa laha muusaa lahaa ibraahim baa lahaa ciisa lahaa maxamed baa laha markaas wax la soo bixiyey maalaarku saa darteed ilaahay sheeguhu wuxuu yidhi qaaluu aidaa kunnaa aidaa mitnaa wa kunnaa turaaban wa cidaaman aynaa lamabcuuuun laqad wucidnaa naxnu waaaabaaunaa haada min qablu in haadaa ilaa asaaiir اlawaliin beentii lasoo sheegi jiray wey wax lasoo bixiya maana arag weligii unbaa lasoo sheegaa kitaab towraad baa shoogtay war wax lasoo bixin ma jirana dhaafi leeyahy waa un la sheegaa la sheega wax lasoo bixiya ma aragna inta lasoo nooleeya dhintay tusaalayowgu ilaahay qur-aanka inoogu sheegay fii suurati albaqara ninkii la dilay ee la isku tuurtuuray warkiisa fadaara'tum fiiha wallaahu mukhriju maa kuntum taktumuun faqulna dribuuhu bibacdiha kadalika yuxyi illaahu اlmowta wayuriikum aayaatihi baa waa la soo nooleeyey markuu nebigii yihi rabbi arinii kayfa tuxyi lmowta markii ninkii yidhi awkaladii marna qofkii yidhi arinii kayfa tuxyi lmowta waxaa la yidhi isaga famaatahu اllaahu miata caamin uma bacaa nabi ibraahim markuu yidhi rabbi arinii kayfa tuxyi lmowtaana waa kii la yidhi afarta digaaga shimbiraha isku googo in nabi ciisena waa ka mucjizaadkiisii lagu daray dad dhintay inuu soo nooleeyo biidnillaahi haddana waxaa layna tusaalayn waxa sababay dadkani waa dadkii aakhare beeniyey waa dadkii qiyaamada diiday waa dadkii in lasoo bixin doono ku jeesjeesi jiray kuwa wejigoodu madoobaanayo in dadka la soo bixiyo ilahayba wax weyn bay ku tahay fa innamaa hiya waxaa weeye oo keliya zajratun qaylo waaxidatun oo keliya fa idaa hum waaba isla markii ayagoo bisaahilati dhulka wada dul taagan wey hal qaylo oo nafkhada labaad buub lagaga siiyo wey oo israafiil amar la siiyo markiiba dhulka dushiisaay taagan yihiin inay deg deg tahay oo ilaahay waxba ku ahayn amarkiisoo dhanna waa intaa qiyaamadana gaaharaan waa un intaa amarkiisoo dhan waxaa la yidhi innamaa amruhu idaa araada shayan an yaquula lahu kun fayakun aayad kale waxaa ligu yidhi wamaa amrunaa ilaa waaxidatun kalamxin bilbasar ilbiriqsi wey qiyaamaduna wamaa amru saacati ilaa kalamxi lbasari aw huwa aqrab ama waaba ka yaryahayba ilbiriqsi weeye ama waa ka yaryahayba waxa idinka waxa weyn idinlaa awooddiinna intaa itaalkiinna intaa aqoontiinnana intaa wey wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliilan markaasaad allah waxaad rabtaa inaad ku dheerariso awooddiisa taada aqoontiisa taada ma ogaan kara saas darteed isna ma ogaan karo ani ma awoodi isna ma awoodi intaanu soomaha wa warka lagu wareegayo qiyaamadu fainamaa hiya zajratu waaxida faidaa hum yanduruuna suuratu saafaad bay ahayd markaaba waa iyagoo wax fiirinaya uma nufiqa fiihi ukhraa faidaa hum qiyaamun yanduruun markaaba waa iyagoo taagtaaganoo fiirinaya qiyaamadii sidaas ayay u dhowda fainamaa hiya zajratu waaxida faidaa hum bisaahira suuratu naba baan qaybo kale oo qiyaamada iyo afuufkeeda ah ku soo marray ee tani intaasaynu kaga gaabsanaynaa intaa kadib waxaa la yidhi hal ataaka xadiidu muusa id naadaahu rabbuhu bilwaadi اlmuqadasi tuwa idhab ilaa fircawna inahu taqa qisada nabi muuse calayhi salaam waa qisada ugu badan ee qur-aanka ku laalaabatay qisada ugu badan ee qur-aanka ku laalaabatay waa qisada nabi muuse inta ishaare iyo tilmaan ma ahane inta aan xasuusto suuradaha wax uu lagaga sheekeeyey ilaa labaatameeyo suuradood waay suurat lbaqara waa lagu sheegay suurat nisaa waa lagu sheegay aalcimraan ma xasuusto suurat lmaa'ida waa lagu sheegay suurat lacraaf waa lagu sheegay yuunis huud ibraahiim suurat lisraa suurat اlkahfi suuratu طaaha almu'minuun alshucaraa alnaml alqasas hoos u soo soco suuratu haafir soo soco suuratu الzukhruf suuratu الdaariyaat suuratu الnaasicaat waxa ugu badan ee lagu faahfaahiyeyna waa suuratu اlacraaf iyo suuratu اlqasas iyo suuratu طaaha wey badnida qisada nabi muuse soo noqnoqotay culammada qaar markay ka hadlayeen waxay yidhaahdeen kaada alqur'aanu an yakuuna kulluhu limuusa qur-aanku wuxuu ku sigtayba dhammaantiin nabi muuse qisadiisa inuu noqdo qisaska ugu badan culimmada qaarba waxay dhahan anugu ma tirin boqol soddon iyo lix jeer baa magaca nabi muuse ku soo laalaabtay qur-aanka qisadaas nabi muuse saa loogu faahfaahiyey oo dhowr iyo tobankaas suuradood mid gaabanaya mid dheer looga hadlay haddana qasaska qur-aanka lagu sheegay iyo suwarka magacyadooda suurad suuratu muusa la yidhaahda ma jirta fi asli sida qaalibka ah caamkaa ah ma jirto laakiin keligii ma aha nebi aadam qisadiisu way soo laalaabatay suurad suuratu aadam la yidhaahdana ma jirto nebi daawuud qisadiisu waa soo noqnoqotay suurad la yidhaahda suuratu daawuudna ma jirto nebi sulaymaan qisadiisu waa soo laalaabatay suurad la yidhaahdo suuratu sulaymaanna ma jirto ilaa aakhirihi qasaska ambiyadaee soo laalaabtay qasab maaha suurad in lagu magacaabo wa maca daalika qurada qaarkood sida calaamudiin isakhaawi fii jamaali alquraaya waxay sheegeen culammada qaar suuratu taahaa ku magacaabay suuratu lkaliimi ama suuratu muusa labada laba qoloo kale tiri way sheegeen laakiin haddaan suurad lagu magacaabinna aadam iyo sulaymaan iyo daawuud iyo qasaska soo laablaabtay en suuradna lagu magacaabin unbuu la mid yahay wax ka duwan maaha suuradaa nabi muuse calayh salaam qisadiisa ka sheekaynaysa halkan sida ay ku timid cibaaradan hal ataaka xadiidu muusa waa halkan iyo suuratu taaha wey halkanna waxaa hal ataaka xadiidu muusa id naadaahu rabbuhu bilwaadi اlmuqadasi tuwa suuratu طaahana waxaa lihi hal ataaka xadiiثu muusa id ra'aa naara faqaala liأhlihim kuثuu inta kale siyaaqaadkan iyo uma bacanaa iyo walaqad arsalnaa iyo waid waacadnaa muusa iyo siyaaqyo kale ay ku timid meel walbana qaybay xoogga saaraanoo saartaayoo si gaara looga sheekeeya munaasabadeedaa looga hadlaa qisada suuradda intaa lagaga hadlay ee intaa la soo celceliyey waxay u soo laablaabatay baa jira inta badan suuraddani dhowr arrimoodba qisada nabi muuse waa loo soo celceliyey bay culimmadu yidhaahdaan daahirada basharku duqyaanka inuu qofku kibro oo qooqo oo wax walba inkiro xuquuq walba ku tuntaay laba suuray u dhacdaa suurana waa bini aadamkiiyo la macaamilkiisa markay bini aadamku duqyaan iyo kibir iyo isla weynan yimaadaay hal qof ma sameeyo manduumo iyo xayn isku xidhan baa samaysa qisada nabi muuse iyo fircawn tiibay tusaale u tahay duqyaanka iyo istibdaadku iyo kibirka iyo qooqu shan tiiroo uu leeyahay baa qisada nabi muuse ku taal shantii un baana dunida wareegta qur-aankuna meelo kala duwan midba iyagoo qayb la tilmaamayo lagu sheegay waxay yidhahdaan rugniga iyo tiirka koobaad waa nin madaxa oo kibir badan oo dadka ku tunta waa in la helaa booskaa waxaa matalaya fircawn waa in la helaa wasiir uga hooseeya maamulka oo munaafiq ah oo isaga u shaqeeya isagana ku shaqaysta booska waa booska haamaan uu matalayo waa in la qeelo koox maalqabeena oo maalkooda u adeegsada ninkan isticmaalkiisa iyo ku difaaciisa inuu duqyaankan jiro nidaamkan faasidkaa ah jiro dadka lagu tumanaya jirto ka nooloo dhiigmiiratoo xoolo ka sameeya almala qofka kuwa la yidhaahdo weeye qoladaana qaaruun baa matalaya oo booska waa booska qaaruun ina fircawna wahaamaana wa qaaruuna la markay sidaas tahay mujtamacu caqaa'idka iyo mabaadiida culamaa'uddiin cilmigii u adeegsada isaga ku meelmarintiisa iyo ku difaaciisa iyo dadka ugu sandullayntiisana waa in la helo waa halkay saxaradu matalayeen intaanay islaamin risaaladuna waxa soo haray waa koox dhooriqaatayaalah oo damiir laawayow ah oo warbaahin ka shaqeeya isagana buuq iyo makarafoon ku hadlaah markay kuwii uruurinayey ee dadka isugu yeedha la diray ee makarafoonka qaatee lahaa weye lacalanaa natabicu saxarata in kaanuu hum lhaalibiin hadday adkaadaan waanu raacayna kuma darayaan haddii laga adkaadan dadka looma sheegayo dadka loo sheegi maayo arkaantaa warbaahin isaga u adeegta iyo wariyayaal dhuune qaatayaalahoo warkiisa dadka ku celiyoo dhagaha kaga shuba iyo wadaad u fatwooda iyo nin maalkiisa ku garab istaaga iyo nin maamulkii u hayo isaga dadka u cabiidiya iyo isagoo dusha toogo oo astaan iyo halbaag u noqdaaye inta qisada fircawn laga helay waay daahiratu tuqyaan caalamkan basharku intii hore iyo inta dambana arkaantaasoy leedahay oynan dadka ka dhammaanin weeye walidaalika ilaahay umamkii hore ee kibray iyo kuwan dambe ee kibray ee isku dhaqanka noqday fii suurati daariyaat marka lagu soo qaaday maxaa isku mid iyo isku dhaqan ka dhigay marka la yidhi atawaasow bi miyay isu dardaarmeen waxaa la yidhi maya ismaba soo gaarin warna ma kala helin qaarkood waxna ma kala akhrine bal hum qowmun taaquuna wada wada qooqayoo kibrayo kibirka iyo qooqu isku dhaqan buu leeyahay waxaan waa wada aadame caqligu waa caqli aadamiya awooddii noloshu waa isla noloshii aadamoo sariir iyo cunto iyo xukun iyo maamul iyo shacab iyo madaxa lahaa iyo maal iyo isjiijiid kibirkiiyo qooquna waa isku dabeecad aadamuhu isku dhaqan u yeesha bal hum qowmun taaquun duqyaankaa mideeyayo ay isku dhaqan u noqdeen marka qisada nabi muuse daahirada sidaas oo qaar lagu tumanayo oo la addoonsanayo oo la dhiig miiranayo oo dhaqaal ahaan loogu tumanayo iyo koox madax iyo koox ku hareeraysan oo ku diin fatwooda iyo oo mabda caqiidadoodii culimo ku ah oo isaga barakeeya iyo ku dhaqaalo ku bixiya iyo ku maamul u jooga iyo ku warbaahinta iyo makarafoonkii u ah iyo intaasoo dhan isku xaynta isku xidhan oo almala'una mar laysku yidhaahdo qisada muuse iyo fircawn baa astaan iyo tusaale iyo halbeegu ah taasi waa daahiro mar walba joogto dhinacyo badan in laga ifiya u baahan dhinaca kale duqyaanka caqiido oo gaaro rabbigii abuuray kownkan in layska indhatiro jiritaankiisa la diido intii uu lahaa rabbinimiya abuurkiisi iyo afcaashiisiina lagu qabsado loo diido wixii addoommada ku lahaayo ilaahnimo iyo cibaado ahaana la diido oo intaba laabta loo garacdana fircown baa halbeeg u ahaa hadday tahay sanam ha la caabudo ani ha la caabudo halbeeg u ahaa hadday tahay ilaah maba jirana isagaa halbeeg u ahaa ana rabbukum alaclaa iyo maa calimtu lakum min ilaahin hayri walidaalika aayaadka qisatu fircawn ka hadlayaaye waxay dawo iyo dood cad dood cad mar walba ka yihiin dooda ilxaadka ee ilaah ma jiraah adduunyadan ilaah maamula ma jiraah iyadaa iska timid sheekabaraleyda beenta ah baa mar walba qisada nabi muuse iyo fircawn iyo dooda dheeree dhex maraysa muuse iyo dadkii fircawn taasaa halbeeg iyo halkudhigua markii masalada caqiidada iyo ilaahay jiritaankiisa iyo adduunkan maamulkiisa iyo siduu u socda laga hadlayo markii aadamaha iyo wada dhaqankiisa iyo xuquuqdiisa laga hadlayana duqyaankan iyo fircawn iyo hamaan iyo tiimkiisa baa halbeeg ah labadaa daahira waa laba mar walba joogtaa oo qimada halka ugu dambaysae qooqa iyo kibirka iyo dadka dabagalka ah sistamka aadamuhu ninku markuu qooqo shucuubta u dabagalo hay-adaha sirdoonka u samaysto dadka u tirakoobo u dhegadhegeeyo guryaha u dhexgalo waa sistamkii fircown soo aas-aasaye ama nabad sugid dheh aadama dembi baarayaal dheh ama f b i iyo c i a dheh ama k g b iyo muusaad dheh waa kuwii fircoonee islaan kastoo uuraysataba diiwaan gelinayey markay dhalaysana joogayey wey telekoobka dadka iyo aqalaqalha looga warqabo afarafar ha xiradu waa u la hormariyey fikraddii fircoon weye marka aadamaha inta xunna isagay wax badan ka tusaale qaataan taariikh ahaan sharciga iyo qur-aankuna duyaanka isagaa tusaale lagu soo qaataa intaa waa qayb ka mid ah sababaha qisada nabi muuse aad loogu soo celcelinayo labada dhinacba tusaaliya halbaag bay u tahayoo munaasabadaheedaan qaybo ka mid ah wax kaga arki doonaa waktigoon saabaxaynin dartii intaa horu dhacaa kadib habeen dambaynu qisada muuse iyo fircawn wax badanoo la tilmaamay iyo labadaba say uga hadlaysaay waa cashirkeenna habeen dambaa insha allahu tacala subxaanaka allah wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk